بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa casharkeenna baabka najaasooyinka dhexdooda ama sida najaasooyinka loo maydho yugslu maratan biizaalatin in baqiya casiru lownin ow riixin walow bacdan wa bacdan bimujaawirihi halkaasaynu ka bilaabaynaa nijaasa hadday shay marto sida shaygaa loo dahirayo ee nijaasada looga dahirayo ayaynu ka warbixini nijaasooyinka waxaynu u qaybinnay toddobiyo toban qaybood siddeed ka mida waxaynu ka dhignay nijaaso muqallado ah toddobiiyo tobankii siddeed baa muqallado noqotay sagaalka soo hadhay xabadda sagaalaad ayaa qaybsantay waxay u qaybsantay waa fadalaadkii nooc ka mida ah oo kaadi ah ayaa u qaybsantay inay noqoto mukhafafo iyo inay noqoto mutawasito sagaal ka midihina mutawasitay noqdeen xabad ka midihina mukhafafay noqotay toddobiiyo tobankii nijaaso siddeed iyo toban bay inoo noqdeen markay xabadii laba u sii qaybsantay haddaba sagaa siddeedda muqalladada la odhanayo waa lixdii farac iyo eyga nijaasadiisa iyo doofaarka nijaasadooda eh nijaasadaa sida loo maydhayo ayaynu ka warbixini eyigu haddii uu weel afka geliyo xadiiskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee muslimka ku qornaa wuxuu rasuulku yidhi toddoba jeer baa la maydhayaa weelkaasaa toddoba jeer la maydhi riwaayooyinka qaarkoodna waxay ku dareen waa la daadini waxa ku jira toddoba jeerna waa la maydhi haddaba markaynu xadiidka mid ka mida toddobadaasna carraa laga dhigayaa oo carraa lagu dari waxaynu ognahay nijaasada ayga in madhabka culimmada madhabka marka la eego saddex qowl ay soo guuriyeen nijaasada madha ayga sida loo maydhayo saddex qowl ayay culimmadu soo guuriyeen culimmada madhabku jumhuurtu waxay qaateen in eyga toddoba jeer la maydhayo xadiidkaa muslimkana way u qaateen culimmada qaar waxay yidhaahdeen iyagoo culimmadii madhabka ah eyga nijaasadiisu nijaasooyinka kaluu la mid yahay ee saddex jeer ha la maydho isla xadiid ayaa jira rasuulka la weyddiiyey uu yidhi eyga saddex baa la maydhi ama shan baa la maydhi ama toddobaa la maydhi saddexda oo tirada ugu yar ah ayay qabsadeen oo waxay yidhaahdeen ayga nijaasadiisa saddex jeer ayaa ku filan culimmada qolada saddexaad waxay yidhaahdeen nijaasada aygu nijaasooyinkuunbay la mid tahay oo waxaa la maydhayaa mar qudha marra waaxida haddaba saddexdaa qowl ee culimmada madhabku ay iskugu qabteen waxa u dheer imaamu axmed iyo ragga qaar iyagu qaba in siddeed jeer la maydhayo oo isla xadiidkii saxiixa ahaa ee ta sideedaadna carro ka dhiga odhan jiray ayay qaateenoo sideed jeer baa la maydhayaa waxay ka dhigan tahay nijaasada ayga afar qowl baa culimmada ugu sugan laakiin jumhuurtu waxay qaateen in toddoba la maydhayo mid ka midana carro laga dhigayo ayga markaynu nidhaa toddoba ha la maydho wuxuu nasku caddeeyey wixii uu afka geliyo in toddobada la maydhayo wuxuu afka geliyo toddobaa la maydhayaa hadduu adiga afka ku taabsiiyo toddobaa la maydhi hadduu weel halkan yaallo afka geliyona toddobaa la maydhi waa in laakiin ayigu afkiisuna uu qoyan yahay shaygan uu afka gelinayaana waa inuu qoyan yahay labaduba markay isla qoyan yihiin baa toddobadaa la maydhayaa qowlka jumhuurta aan doonayno waxay culimmadu isweydiiyeen toddobadaa maxaa lagu maydhayaa toddobadaba biyo waa la isticmaali xabbad ka midana biyaha carro ayaa wehelin dahuurayn baa jiro oo biyaha iyo carrada ayaa dahuurayn laysku yidhaahdaa xadiidka ayaa caddeeyey in biyo iyo carro lagu maydhayo oo lix ka midihi waa biyo khaalisa xabadda toddobaad ama ta u horraysa ha noqoto ama ta u dambaysa ha noqoto eh xabad ka midihina carraa wehelisa biyaha waxaa la biyahaasi qadar ma leeyihiin oo ma la odhanayaa halk waxaa lagu maydhayaa hal litir laba litir saddex litir nus litir maxaa eyga nijaasadiisa biyuhu qiyaas miyay leeyihiin culimmadu waxay yidhaahdeen marka la leeyahay eyga nijaasadiisa toddobaa la maydhi marka koowaad waxa weeye inta hadday cayniyo tahay cayntu ay ku go'ayso urtii iyo maxaanku dhaha midabkii iyo dhadhankii inta ay ku go'aysaa waa kow haddii toddoba jeer haddaad toban litir eyga aad ku maydho nijaasadiisa toban litir oo tobankaa litir ay midabkii ayga ay gooyaan dhiiggiisii bay gooyeen kow baa tobankaa litir laga soo qaadaya haddii nuslitirka koowaadba uu ayga nijaasadiisa uu gooyo maxaanku idhaahdaa muuqaaladeedana waxaa laga soo qaadayaa kow unbaa nuslitirkaa laga soo qaadi kolkaa biyahaasi ama ha bataan ama ha yaraadaan waxaa la doonayaa inay wixii nijaasada ayga ah ay meesha ka saaraan qiyaas gaar ah oo loo qiyaasayaa ma jirto xagga carrada culimmadu laba qowl bay iskugu qabteen qole waxay yidhaahdeen rasuulka xadiidkiisa waxaa ku qoran waa cafiruuhunna cafiru carreeya oo magacan carra ah waxay ku jirto uun ama ixdaahunna bituraabin turaab uunbaa la soo qaatay kolka haddii far iyo aynu ugu qaadno ay hadduu meel nijaaseeyo oo far iyo suul inta loogu qaadee biyaha lagu daro dee waa la carreeyey kolka qowlkaasi wuxuu leeyahay carray noqonaysaayoo nijaasadaasi waa sax way dahirmaysaa laakiin culimmadu waxay u badan yihiin inaan la odhanaynin farya suulha loogu qaada eh waxa weeye carro tacumu intaa weeye muhimmaddu waa tacumu meesha ay nijaasadu martay farya suulna loogu qaadi maayo carradeeda majarafad weynna loo dari maayo laakiin waxaa la eegayaa intee in la eg buu aygu isticmaalay haddii la yidhaahdo wax yar buu aygu taabtay dee carro yaroo ku filanoo intaa wada gaadhaysa uunbaa loo baahan yahay haddii la yidhaha shay weyn buu aygu nijaaseeyeyna carro fara badan unbaa loogu daraya waa xikmaddu waa maxalla weeye carradu inay maxalka wada camimayso ayaa loo baahan yahay carrada oo engegan haddii lagu dul daadiyo oo kadibna laga hurgufo madhabkuma oggola walow ay jiraan sida imaamu axmed iyo dad oggol laakiin carradu waa in biyaha lagu daraa carrada in laga biyo laga maarmi karo oo shaah iyo carro haddii laysku daro ama sharaab iyo caro haddii laysku daro ama saliid iyo caro haddii laysku daro madhabku ma oggola walowta sideedaadba ha laga dhige culimmada qaar baa qaba haddii lix jeer biyo saafiya lagu maydho marka side toddobaad carruun buu muhiimaddu ahaydoo waa la oggolaanayaa haddii toddoba jeer biyo saafiya lagu maydho toddoba jeer marka sideedaad waxa weeye carro saafiya waa la oggolaanaya ragga qaar baa sidaa qaba laakiin madhab kuma qaadan oo arrinkaa uma badna haddaba ayga nijaasadiisa intaa toddobadaasaa la maydhi sad afarta qowlee ku jira qowlkaasaa madhabka jumhuurtu ay qaateen in toddoba la maydhayo waxa toddobada laga maydhayaa waxa weeye wuxuu afka geliyo dhareerkiisa iyo dhiiggiisa iyo dheecaankiisa kale iyo kaadidiisa ma la xukun baa mise la xukun ma aha jumhuurtu waxay qaateen oo madhabku uu qaatay in toddoba un iyagana la maydhayo toddoba jeer jeerunbaa la maydhi laakiin sheekheenna nawowi wuxuu qaatay in nasku uu ku soo arooray wuluuqa iyo afgelinta ee haddii kaadidii iyo waxyaabihii kale ay meesha yimaadiin in iyaga lagu gaabsan kara mar oo toddobadii laga gaabsan karo sidaa ayuu rajaxay laakiin culimmada madhabku uma badna arrinkaa waa mas'ale nawowi uu qaatay weeyaan oo uu yidhi waaridka ha lagu gaabsado culimmada laftoodu waxay isweydiiyaan mas'alada nijaasada ayga markay ka warramayaan waxay yidhaahdeen hadduu aygu weelkan afka geliyo oo haddana mar labaad uu afka geliyo oo haddana mar saddexaad uu afka geliyo ma toddoba jeer unbaa la maydhi mise mar kastuu afka geliyey toddoba gaaraa loo tirin saddex qowl baa madhabka dhexdiisa la isticmaalaa muctamadku waxa weeye toddobuunbaa ku filan toddobada u horraysa ayaa ku filan oo aygaa markuu intaasoo jeer afka geliyo uu ku celceliyo toddoba qura ayaa inagu filan toddobunbaa la maydhi waxay ka dhigan tahay nin neefe ay ka timid oo haddana suuliga galay oo haddana cawradiisa taabtay dee saddex weyse u baahan tahay lama odhan jirin hal weysuunbaa ku fillayd waa jumhuurtu siday qaateen waa toddoba qura ayigaaha laga maydho culimada culimmada madhabka rag ka mida ayaa qaba maya e eh, ayiga ama mutacadid ha noqdo oo ay fara badan ha ahaado oo weelka afka wada geliyey ama mid ku celceliyey ha noqdo eh mar kastuu aygu taabto toddobaa u waajibaysaa toddobadaasaa la maydhi haddana mar labaad markuu taabto isagoon la maydhin toddoba kale toddoba kale wahaakadaa qowlka saddexaad wuxuu leeyahay hadduu hal ay ku celceliyo afka toddobuun baa lagu kaaftoomi haddii laakiin ay kala duduwani uu weelka afka geliyo toddoba lagu kaaftoomi maaye waxa weeye mid kaste toddoba gaar ah oo madax bannaan ayaa loo baahan yahay oo toddobadiisii si gaaroo madax bannaan ha loogu tiriyo waxaynu haynaa eyga iyo inta layska maydhayo doofaarkii ayaa inoo soo raacay doofaarka marka ay culimmadu ka hadlayaan inta doofaarka la maydhi jumhuurtu waxay qaateen waa jumhuurulmadhab in sida eyga loo isticmaalayo oo toddoba jeer layska maydhayo laakiin imaamu nawowi wuxuu yidhi min xaysu deliil wax deliil ah oo yidhi doofaarka toddoba jeera maydha ma hayo sidaa darteed doofaarkii sidii nijaasooyinkii kale mar marun ha layska maydho nijaasanimadiisana walaxmulkhinziiri baynu ku soo marnay aayaddii walaxmulkhinziiri oo xaaraannimo uunan ahayne linajaasatihi caddaysay ayay culimmadu yidhaahdeen halkaa nijaasada ha loogu xambaaro mar unna ha layska maydho waa doofaarkii waxaa soo hadhay faricii oo lixdii ah labadaasi waa asalkii waa aygii iyo doofaarkii faraca madhab jumhuurtu waxay qaateen labadaa wixii ka farcama ama midkood iyo wax kale wixii ka farcama jumhuurulmadhab toddoba jeer ha la maydho sidii ayga ayay qaateen laakiin imaamu nawowi mas'aladan lafteedana wuxuu leeyahay furuucda wax ku soo arooray ma e sida nijaasooyinka kale uun mar ha lagu kaaftoomo oo xagga deliilka ha la eego oo deliil waarid ah oo toddoba jeer si gaara u sheegay ma hayno ayuu leeyahay saddexda mas'alo oo siddeeddaa qodob ka hadlaya ayay nijaasada muqalladada ihi ku eeg tahay qaacidooyin baa meesha ka dhex shaqaynaya fiqiga aynu in badan ku aragnay haddii ay uu kaa soo hor cararo oo gurigaaga uu galo kadibna jikada uu afka geliyo jikadiibuu galoo weel taalay disti taallay buu afka geliyey laakiin maadan arkaynin inuu afkiisaniyo disdidani ay istaabteene inuu si kala soo baxaysa yahay uun baad aragtay weelkaama waxaynu ku xukumi in toddoba jeer la maydho mise weelkaa ah waxaynu odhani ma hayno yaqiin ee waa daahir weelkaa daahir baynu ku xukumaynaa weelkaasi waa weel daahir ah oo la odhan maayo toddobadii jeer ha la maydho waayo inuu daahir ahaa yaqiin bay ahayd inuu aygan afkiisa iyo weelku istaabteenna shaki weeyaan qaaciidaduna waxay ahayd yaqiinta laguma zuuliyo shaki ayay ahayd kolkaa waxaa la odhanayaa daahirkii iigu daa weelkaa hadduu nini ku yidhaah labadaadan disti distidanuu ay afka geliyey biyaheegu dharqanayey ku kaloo ag fadhiyey unbaa ku yidhi anna distidan kalaan arkayay isagoo dharqanaya labadaa nin midiba disdi buu sheegay waa ziyaada oo isma diidayaane labaduba way nijaasoobeen waa la daadini waxa weelkana toddoba jeer baa la maydhi waxa weeye markay sidaasoo kale u dhacdo hadduu ninkani ku yidhaa aygan waa ay la ysla garanayo oo magac leh aygii waashiq la odhan jiray ama aygii hebel la odhan jiray ayaa saacaddaa iyo maalintaa iyo bisha disdidaadan afka gelinayey laba ninoo kalunbaa soo kacayo waxay yidhaahdeen aygaasi maalintaa iyo saacadda waddankaba ma jooginoo diyaarad bil heblaayo dhoofta oo waddanka ka tagtay ayuu aygu raacay diyaaraddaasuu raacay waddankaba waa ka maqnaa markaa maxaa laga yeelayaa bay yidhaahdeen labadaa markhaati midi wuxuu caddeeyey in aygani uu disdidan afka geliyey midna wuxuu caddeeyey inuuna aygu waddankaba joogin qole waxay yidhaahdeen dahaaradii baa u soo bixi laba qowl baa madhabka ugu sugan waa tacaaradaa uma tasaaqadaa fa baqiya dahaaratu shay way istacaarudayaan haddana way isla dhacayaan kadibna shayga asalkiisii dahaarada ahaa unbaa soo hadhiyo la odhan maayo ha la taabto waxba la taabsiin maayo qowlka labaad ee madhabku wuxuu qabaa maya inaan sidaa la odhanaynin e in la eegayo ka muujibka ee wax sugaya ka muujibka ee wax sugayana aygu afkuu geliyey kaa qowlkiisa ha la qaato toddobada jeer ha la maydho haddaba carrada horta biyaha laga maarmi maayo oo haddaynu nidhaa saliid halkii biyaha lagu bedelo ama shaambo ama musiilaad ma jirto laakiin carrada ma laga maarmi karaa culimmada madhabka afar qowl baa ugu sugan xagga carrada qowl culimmada weynankoogu waxay qaateen xataa jadiid imaamu shaafici qowlkiisa jadiidka ah wuxuu ku qaatay inaan carrada laga maarmaynin waxaana loo jeedaa xikmada carrada iyo biyaha isku dara loo yidhi waa aljamcu bayna tahuurayn labada shay ee wax lagu daa lagu da lagu dahaaro qaato carradana waa lagu gebagebaystaa biyahana waa lagu weysaystaa labadaasaa la jamcinayaa lagama maarmaan weeyaan baa la yidhi in carrada laga maarmo inaynu nidhaahno ayga saabuun aan ku maydhno ama doofaarka saabuun aan ku maydhno ama faracooga saabuun iyo biyo aan ku maydhno oo halkii carrada aynu saabuun iyo shaambo isticmaalno lama ogola waa saab waa biyo iyo keliya waxa la ogol yahay iyo ciiddii iyo car intaa unbaa la ogol yahay waa qowlka madhabku uu u badan yahay ragga qaar adhar bay ka cibaareeyaan ragga qaarna jadiid alqowl jadiid bay ka cibaareeyaan waxaa jira mas'ale labaad iyo qowl labaad oo odhanaya maye mar kaste waxa suuroobi halkii carrada in musiilaadka sida shaambooga iyo saabuunaha kale laga isticmaalo oo inta lix jeer biyo lagu maydho ayaa marka toddobaad biyo iyo shaamboo isku jira ama biyo iyo saabuun isku jira ayaa lagu maydhi karaayo wax dhib ah ma leh waa qowlka labaad imaamu nawowi qowlkaa ayuu qaatay uu tasxiixiyey welibana wuxuuna u arkay min xaysu daliil in isaga la odhan karo waa la qaadan karaa waayo deliilku sida tooskaa carradu u caddeeyey eh, waa qiyaas kolka waxay isku hayaan qolada carrada lama dhaafayo lhi waxay leeyihiin ha la eego ayay yidhaahdeen turaabu tayamumkii marka la gebagebaysanayo diintu waxayna tidhi carre ku gebagebaysta lama isticmaali karo dhagax in lagu gebagebaysto ama nuurad in lagu gebagebaysto ama sibidh in lagu gebagebaysto waa laysla ogol yahay taasi inayna jirin turaabka lama dhaafi karo kolkaa jadiidka imaamu shaafici turaabka yaan la dhaafin buu leeyahay imaamu nawowina wuxuu leeyahay meye turaabu tayamumka yaan la eegine xajarulistinjaha ha la eego oo halkaa ha looga qiyaasto xajarulistinjaha waxaa muhiimaddii wuxuu ahaa shay qaalica laakiin muhiim maahayn inuu dhagax yahay dhagixii qorigii maxaanku idhahdaa wixii la halmaalayey oo dhan xataa maro yaroo karin haddaad hesho maxaanku dhaa sooftigii xajarulistinjaha qaacidadiisa ha la raaciyo oo turaabka qaacidadiisa yaan la raacinin buu imaamu nawowi leeyahay baabka baab labaad baa jira oo la raacin karo baabka labaadna waxa weeye buu yidhi masalada daabiqa masalatu daabiq oo kale ha la raaciyo waayo daabiqa wax gaar ah oo la eegayaa ma jiro e daabiqoo dhan ayaa la ayaa la qaadan karaa wax kaste oo dhogortan iyo fuduulaadka goynaya ayaa la qaadan karaa kolka imaamku wuxuu qaatay imaamu nawowi in xajarulistinjaha iyo daabiqa looga qiyaasanayo oo carrada inta la bedelo shaambo iyo saabuun lagu beddelan karo qowlka kalena mey lama beddelan kare waa turaabu turaabutayamum oo aljamcu bayna duhuurayn ama tacabudi saddexdaa eh, saddexdaa daliil bay sheegeen saddexdaa qodob bay yidhahdeen ama tacabudi ha laga dhigo oo ha lagu gaabiyo naskii soo arooray rasuulka ka sugnaa ama aljamcu bayna dahuurayn cillada ha laga dhigo ama ha la turaabu turaabutayamum baa la eegayaa saasaa loogu gaabsaday oo lama bedeli karayo qowl saddexaad ayaa odhanaya maye eh haddii mataqaanaa carrada la waayo imaamu shaafici laftiisu saasuu kitaabtiisa ku qoray adoo badda jooga oo marka badda alla socda hadduu ay ku taabto markabkana ciidba ayna saarnayn salaadihii iyo umuurtii kalena lagaa rabo inaad tukato markabka iyo badda dhexdeedana waad maraysaa waxa weeye biyihii iskaga gaabso haddii aad ku dari karto shaamboona iskaga dar kolkaa qowlka saddexaad baale haddii turaab la waayo sida suuradaas oo kale shaambo iyo saabuun iyo musiilaad iyo caleen iyo carro waxyaabo qururux iyo waxa kale ha lagu beddesho qowlka afraadna wuxuu leeyahay marada xariirta ah ee haddii carrada lagu shubo carradu ay dilayso carrada ha laga daayo oo muziilaadka ha loo baydho waxa kalena carrada laasim ha looga dhigo nijaasada muqalladada ah oo sideed ka koobnaa kayfiyatu tadhiirkeega intaasaynu kaga baxaynaa sheekhana waynu arki siduu usoo dhigo sheekhu waa khulaaso oo intaa aynu tilmaanay buu ereyo koob kooban kusoo jamcin doonaa insha allah waxaa soo hadhay nijaasadu haddii ay tahay nijaasada mutawasitada la yidhaah waa sagaal sagaal nijaaso oo mutawasito laysku odhan jiray sagaalka mutawasitada waxaa loo qaybiyaa cayniyo iyo xukmiyo xukmiyadu waata aan urta lahayn een arag een dhadhanka lahayn ee maxaanku idhahdaa muuqaalka aan lahayn een taabashada lahayn waa xukmiyaa la odhan kaadi ku martay oo engegtay oo ur an meeshii kaga tegin xukmiyaa la odhanayaa kaadidaa cayniyadana waa ta xawaasta lagu dareemo xawaastu shan bay ahaan jireen shanta xawaasta ah xabad ka mida ayaan baabka nijaasooyinka luku lahayn waa dhegta odhan maysid waxaasi wuu nijaasoobayoo dhegtaydaa aragtay ayaa maqashay ma odhan kartid dhegtu mlooma isticmaalo baabka nijaasooyinka isha waa loo isticmaalaa waxaad odhanaysaa waxaasi uu nijaasoobaye oo waxaan arkay eh, saxaro dul taalla sanka waa loo isticmaalaa waxani uu nijaasoobay oo ur baan dareemayaa dhadhanka waa loo isticmaalaa waxani uu nijaasoobay khamro khamro ama kaadi kaadi kaadidiiyo khamraduba dhadhan bay leeyihiin waxaad odhanaysaa waxaasi wuu nijaasoobayo lamsiga taabasho xawaasta afarta ah ayaa nijaasada gasho oo loo isticmaalaa haddaba sagaalkii cayniyada ahaa afartaasaynu ku dhufan sagaalkii afar ku dhufo sagaal markaynu afar ku dhufanno lix iyo soddonka suuro sagaalka xukmiyada ah u keen sagaal xukmiye a baa jiray oo iyagu aan dhadhanba lahayn shan iyo afartankaa suuro waa nijaasada mutawasitada loo yaqaan hal mar baa la maydhi hadday xukmiye tahay markaasaana ku filan haddii ay tahay cayniyana waa in horta caynta urta dhadhanka waxoo dhan waa in la gooyaa marka intaa la gooyo ee intaa la yidhaha waa la gooyey ayaa kadib tahliif la odhanayaa kow baa laga soo dhigi intii intaa lagu gooyey laba kalena waa lagu dari oo tahliif tahliifkana xadiidkii saxiixa ahaabaa sheegayey ee rasuulku ul ahaa midkiin markuu seexduu soo tooso gacmaha iyo kafka yuuna weelka gelinin ilaa inuu saddex jeer maydho mooye saddex ku qaydiddu nijaasaa loo tuhmay idhahaa weeye nijaasada u dambaysa ee la yidhaahda mukhafafadu waa ilmaha yar ee naaska hooyada uun jaqa ee laba sano aan gaadhin hadduu kugu kaajo haddama aha saxaradiisa hadduu kugu kaajo waa la rushayni hal mas'ale ayaa intaa kitaabka ka dambaysa uu sheegi doonaa waxa weeye khusaalada iyo xukunkeega khusaaladu waa masalada uu ku gebagebeeyey baabkeega shay nijaasoobay marka la maydho biyaha ka dareera ayaa khusaalo la yidhaahdaa biyahaasi ma nijaasba oo halkay gaadhaan way nijaasayni mise biyahaa daahir baynu ku xukunnaa oo waa biyo daahira khusaaladana xagga dambe ayuu inoo mariye waan sugi doonaa yuqsalu waa la maydhayaa maratan mar baa la maydhi faqad oo keliya in kaanat xukmiyatan hadday xukumiye tahay faqad in kaanat xukmiyatan intaa haddii faqad iyo in kaanat xukmiyatan haddaad soo qadarato intaasi kuma jirto e eh, waa xukmiyada iyo xeerkeegii nijaasadii mutawasitada ahayd buu ka bilaabay muqalladada kama bilaabin yuqsalu waa la maydhi shayga nijaasoobay maratan mar baa la maydhi faqad oo keliya in kaanad hadday tahay xukmiyatan xukmiyo ow amase yuqsalu waa la maydhi biizaalatin maca izaalatin zuulinta maceega ayaa la maydhi oo waa la zuulin waxaa la zuulinayaa urta weeye marnaba urta nijaasada lama ogola nijaasada urteeda lama ogolee urtu ha ka baxdo urtu quway sheegaysaa iyo awood hadday nijaasa meeshaba ka urto meeshaasi daahir ma aha si kasta u maydh daahir ma aha urtu intay joogto nijaasadii awooddeedii baa joogta kolka qofku waxaa laga yaabaa marka uu istinjaysanayo inuu moodo inuu istinjaystay kiio hadduu gacantiisa ursado ay urayso kolka urtu intay joogto waa halis waxyaabaha lagu dareemo dee qofku dabadiisa ma arkayo markuu maydhayo laakiin waxyaaba caqli layna siiyey baa jiro oo culimmadu ay yidhaahdeen ha lagu garto gacantaadu intay silib silibka tahay nijaasadii way joogtaa gacantaadu intay jidhkaaga ku dhegaysana nijaasadiiyo saxaradii waad maydhay bay ka dhigan tahay xagga urtana waxa ka qayb qaata haddii qofku markuu saxaroodo isla markaaba intuu biyo qaado un uu dabada ku maydhis yidhaa gacantiisii oo engegani ay saxarada gasho urtaasi say kaga bacdaa way adag tahay waxaa la yidhaahdaa waxa fiican marka uu sidaa uu qofku uu doonayo inuu istinjaysto inuu marka hore saxarada tiro oo uu ku tiro mindiil iyo wax lamida uu ku tiro sooft iyo wax uu ku tiro haddii uuna haysaninna gacantiisa inuu sii qooyo haddii qoyaanku uu horeeyo nijaasadaa dambe gacanta kuma fogaan karto xataa urtu kuma fogaan karta si fudud bay u go'i sunnaduna waxay ku soo aroortay markaad istinjaysato si waswaaska uu kaaga baxo inaad gacanta dhulka ayr ku dhufato oo aad xataa ciiddaa aad iskaga sii hubiso oo si adan uga shikiyin ama ibliiskuuna kuu odhanin iyo shaydaanku waad nijaasowday maradaadii baa nijaasowday adaa nijaasoobay salaaddii ma tugan karaysid hadda una kuu odhan sidaa halkaa kaaga soo gelin biizaalatin kolkaa waa isaaladii oo afartiiba waa la zuulini nijaasadu taabasho hadday leedahay taabashadii baa laga zuulin hadday leedahay dhadhan dhadhankii baa laga zuulin hadday leedahay ur urtii baa laga zuulin hadday leedahay muuqaal muuqaalkii baa laga zuulin intaba nijaasada waa in laga suuliyaa meesha afarta dhinac waa in laga suuliyaa haddaba afarta dhinac taabashada garanayoo taabashadu waa wax weyn oo waxa ka dul muuqdoo taabanaysid taa waa in la zuuliyaa waxaa la isweydiiyaa taabashadii garanay eh urtana waa shay sanku uu dareemayo iyadana waa la zuulinayaa oo waa lagama maarmaan urta labada soo hadhay waxa weeye dhadhanka iyo muuqaalka labadaa soo hadhay haddii ay wada joogaan meeshu waa nijaaso haddii dhadhankiina nijaasadii ay dhadhamayso muuqaalkiina nijaasadii ay muuqato oo ishu ay arkayso meeshaasi waa nijaasa labadaasi hadday wada joogaan haddayna wada jooginu midkooduni joogo hadduu casiir yahay waa macfi qola waa daahir bay yidhaahdeen qolana waa nijaase macfiya bay yidhaahdeen oo labadaa qowl baa madhabka ugu jira dhiig baa meesha maray maradii si kasta loo maydh casaankii weli maradii waa ku jiraa uun si kasta ayaa loo maydha casaankii waa ku jiraa haddii ay tahay inaad saabuun isticmaasho ama shaambo aad isticmaasho waa inaad shaambo iyo saabuun isticmaashaa si dhiiggan aad meesha uga go'o haddaad isticmaashuu ka gu'i waayo casiir noqdo cusrigana waxaa laga qiimeeyaa waa in maradaa in la gooyo mooye uu ka bixi waayo inaad goyso mooye uu ka bixi waayo qolo daahir bay xukumeen waa daahir qolona waxay yidhahdeen daahir maaha waa macfiye ee waa nijaase laakiin waa macfi waxaa laga midaysan yahay dhiiggaasi inuuna dhib lahayn muuqaalkaa soo hadhay haba yaraatee wax dhiba ma leh biizaalatin haddaba afarta dhinac baa la zuulinayaa wa in baqiya haba baaqi noqdo casiru lownin midab cuslaaday haba baaqi noqdo lownku waa dhiiggii casaay oo kale midab cuslaaday baa baaqi noqday culayskana waxaa lagu qiimaynayaa baynu nidhi kelmaddu waa inay goyin ay soo gaadho ow riixin ama ur cuslaatay waa inay baaqi noqoto haba baaqi ahaato ur cuslaatay riix ur cuslaatay haba baaqi noqoto laakiin labadan lama wada rabo inay wada joogaan ow buu iskugu cadfay oo haddii urtii iyo midabkii ay wada joogaan shaygaasi waa nijaas waxaa haddaba isna meesha ka baxsan lownkii wuu sheegay riixdiiyo urtiiyana wuu sheegay dacmigiibuu ka aamusay dacmigu isagu iyo iyo dee lamsiga labadaa waa in meesha laga saaraa walow bacdan badhba ha la maydho walow kaana haba ahaado almaqsuulu ka la maydhayaa bacdan bacda almutanajisi ka nijaasoobay badhkii cimaamaddu markay kaa nijaasowdo qasab ma aha inaad mar qura wada maydho kala qaybso haddaa doonta buu ku yidhi badh maydh nisfan buu qorayaa miya walow bacdan weeye bacdan bay ahayd walow bacdan badh ha ahaado oo badhba ha la maydho kwalow kaana almaqsuulu ka la maydhayaa haba ahaado bacdan cimaamaddaa kaa nijaasowday laba isla eg baad ka dhigtay laba isla eg markaad ka dhigta qaybtaasaad maydhi maxaa soo hadhay qaybtii kalaa soo hadhay wuxuu idhi wa bacdan qaybta kalena ha ahaa ha la maydho bimujaawirihi intana la dheer qaybta dambe bimujaawirihi maca mujaawirihi in yaroo jaar la'a amaal ku dhegan maceega isagoo ah qaybtaa hore markaad maydho qaybtaa dambe in yaroo xaggan ka xigtaad la soo maydhi oo xaggaa waad foorarini midda kale markaad maydhayso qaybtaa hore aad u maydhay qaybtaa dambe markaad maydhayso dee tan xagga sare marin maysid tii horeed horay u maydhan xagga hoose marin maysid waa inay taasi tii ma horey aad u maydha xagga sare ay marto oo biyaha ka soo dareeray waa inayna taa gaadhin xagga sare markaad tan mariso halkii engegnaydun ha kaga bilaabine in yarood marka hore raacisay oo mujaawir u ah ayaad xagga hore kaga soo bilaabaysa intaasaa la soconi waxaa la diidayaa biyahani kollay way noqonayaanoo xaggaana maradu way u cabbi xaggaana way u cabbiye markaad nijaasada kaga bilowda xaggaa ad ay u cabbayso inaad soo raacisaa la rabaa inta yaray xaggaa ula dareertay inay soo raacday xaggan u baxdo ayaa la rabaa walow bacdan badhba ha ahaada ka la maydhayaa wa bacdan badhka kalena ha la maydho bimujaawirihi maca mujaawirihi kala jaarka ah miciisa isagoo ah halkaa ayuu kaga baxay sheekhu nijaasada mutawasitada ah kayfiyo ayuu inoogu daray tasliiskiina wuu inoogu xijisiinayaa markaan mara maydhayo nijaasowde ama shay nijaasoobay markaan maydhayo wuxuu ku leeyahay waaridka yaa laga dhigayaa talo waaridka yaa laga dhigayaa ma shayga nijaasoobay maradanaan intaan qaado ayaan ku dhex tuuri baafkaa oon odhanayaa waan ku dhex maydhi mise intaan biyaha qaado ayaan marada dusha kaga geynayaa markaasaan odhanayaa maradii baan maydhaya xafuujinayaa waa in biyuhu ay sarreeyaan oo marada ay dusha kaga yimaadiin marka la daahirayo waayo halkaasi waxaa jira qodob muhiima oo inaan xasuusnaadno ay jirto ayaa jira qodobkaa muhiimkii waxa weeye biyo yar culimmadu waxay qaateen nijaasa hadday ku dhacdo inay nijaasoobaan walow yayna doorsoominbe walow yayna doorsoominbe haddaba biyaha yaree qaliilka ku sifaysan ee nijaasa hadday ku dhacdo nijaasoobayee doorsoomaya waa la xukumay waa arrin jira marna waxaa la sheegay shay nijaasaysanoo biyo yar lagu maydhayo labadaasiba way jiraan in nijaasadan biyo yari ay maydhi karaan oo koob iyo galaas iyo litir intaad soo qaadato nijaase aad ku maydhi way jirtaa inay litirkan hadday nijaasa ku dhacdo ay nijaasaynina way jirtaa haddaba marka koob halkaa yaalla ama litir halkaa yaalla kaadi markay ku duusho maxaynu u xukunnay inuu litirku nijaasoobay maxaynu u xukumi weynay in labada dhibicdii yaray iyadaa yarayda iyadaa biyowday maxaanu odhan weyney oo daahir bay noqotay markay litirkaa ku duusho daahir bay noqotay maxaynu u odhan weyney biyuu ama raakid ha ahaadaan ama jaari ha ahaadaan kuwa dareeraya ama kuwa fadhiya ha ahaadaan waa isku xukunuun maxaa loo xukumi waaye waxaa la ogaaday shay ay ku kala duwan yihiin inay jiraan labadan arrimood shaygii wuxuu noqday faacilka faaciliyada faaciliyadu waa muhiim maalan haddaad iminka nin ninku ag joogo haddaad feedho ninku ag joogaad feedhay gacantaa ku jabtay gacantaada ayaa jebiyey me halkee jebisay halkee halkey ku dhacdoo jebisay qofkaa dee laf weynuu lahaayoo garabka ahayd baad kaga dhufato way ku jabtay dee ma u qabsan ilin garabkiisaad ku jabtaye eh? sababtu waa maxay markaa waxa weeyaan adaa faacila eg adaa faacila adaa waxaan sameeyey weeyi maalan haddii isaga ma taqaanaa kaa kale kaa kale ayaa isla garabkii gacantaadii ku dhuftay markuu garabkii gacantaadii ku dhuftay ayay sidii oo kale gacantii u jabtay labada jeerba garab iyo gacanunbaa isku dhacay labada jeerba gacanunbaa jabtay yaa lagu leeyay gacantaa jabtay markaa dambe kolba ka faacilka ah waxay ka dhigan tahay haddaba haddii biyuhu ay nijaasada dusha kaga imanayaan iyagaa maydhaya oo dahiraya hadday nijaasadu biyaha iyadu ay ku dhacayso oo waxan ay wadatana iyadaa faaciliyadii iyo baawarkii wadato iyadaa waxgalaafanaysa kolkaa waxaa la eegayaa xagga faaciliyada ayaa la eegi masaladaasuu inagu xasuusiyo wuxuu yidhi laa biiraadihi qaliilan laa biiraadihi shayga la maydhayo mutanajiska ah ku aroorintiisa se maya lagu daahirin maayo lagu maydhi maayo qaliilan biyo yar lagu arooriyo biyaha labaa loo qaadaa qaliil iyo kaiir biyuu hadday badan yihiin shayga la daahirayo waa bad ama waa ceel ku dhex tuur nijaasada waxa nijaasta ku dhex gur intaad aayar ku dhex gurto ku dhex gurto ku dhex gurto ayaad ku dhex maydhi isagaa faacila markaa haddana wuu daahirmaya ilan biyaha badane hadday biyuhu badan yihiin ama biyuhu ha sarreeyaan ama shayga mutanajiskii ha sarreeyo waa sawaa labadaa suuro hadday yar yihiinna biyuhu waa inay sarreeyaan ka mutanajiski ihina waa inuu hoosta maro sidaasaa muhiima laa biiiraadihi isaga lagu aroorin maayo oo isagu sarrayn maayo qaliilan biyo yar biyo yar lagu aroorin maayo ee biyaha yari labada waa inay sarreeyaan ay faacil noqdaan waa halkii aan odhan jirnay culimmadu suwar badan bay geliyeen iyo meelo badanoo ibnu xajar iyo ramli ayaa isku khilaafay qofka afku markuu dhiigo dhiig nijaasoo saa'ilihi markuu qofka ka yimaado iska maydh is yidhaahdo siduu u maydhan haddii uu calaacasha ku shubtuu kabado afkiibaa sarreeya oo dhiiggu uu ka soo baxay iska daa inuu afku daahirme e eh. afku markuu biyaha taabto biyihiibaa nijaasoobaya gacantii ku jirtayna way sii nijaasoobi biyahaasi waxay taabtaanba way nijaasoobayaan ila nijaasadaa sarrayse haddii kolkaa biyahan ay aw afku sarreeyo wey haddii biyaha aad sarraysood ku shubato ood kildhiga xagga sare iskaga keento ama biyahaba gacanta aad ku qaadatood saa tidhaahdana biyaha kuu sarreeye afka markay ku dhacaan waad ku wareejini uun kolkaa sarraynta xagga faaciliyadaa la eegaya xagga faaciliyada walow labada sheekh uu yidhi xataa afku hadduu sarreeyo waxaa iminka muhiimkiihi waa biyaha kolkaa biyaha muhiimo waxba yaan wuu nijaasaynaya aan la odhan oo ibnu xajar iyo ramli baa isku khilaafay istinjada markaynu eegayno ha ku xisaabtaminoo ha odhan marka la istinjaysanayo maxay istinjadu dabadu u nijaasayn weyday biyaha dee haddaad kildhi yar ama baaf balayr yar biyo ku shubto oo dabada dhex dhigto way nijaasaynayaan oo waa la hubaa ilan dabadaa markaa sarrayse laakiin haddaad ku maydhayso oo biyuhu ay yihiin wax dareeraya oo sidaa ugu dhacaya hadday yihiin biyuhu iyagaa dahiraya oo saxdii weeyi laa biiraadihi aroorintiisa se maya weeye qaliilan lagu arooriyo shay yar biyo yar in dusha lagaga keeno nijaasta lama ogola wanudiba waxaa la sunneeyey tasliisun saddexayn baa la sunneeyey oo shayga nijaasta ah marka la maydhayo tahliid ayaa sunno ah oo saddex saddex baa laga dhigayaa saddex saddex ayaynu ka dhigo saddex jeer baa la maydhi isla xadiidkii kafka ka warramayey ayaa laga qaatay tahliidkana oo saddexda xadiidka ayaa sheegaya halkaa nijaasadii mutawasitada ahayd ayaa shan iyo afartankeegii suuro ayaynu bartaa kaga soo baxnay culimmadu waxay isweydiiyaan haddaba waxay yidhaahdeen haddii xinne la qaado oo kaadi lagu qoosho oo kadib qofkii uu timaha marsado oo xinnihii uu ku qallalo sidee baa timahaa loo loo dahirayaa waa xinne waxa lagu qooshay kaadi timihii baa la marsaday casaan buu ka dhigay timaha weligaaba ku casaadaan kolka ma nijaasaad sidataa inta timahaasi ay cas yihiin oo dhan dee haddaad maydho waa kanoo ma maydhmayo oo midabkii xinnuhu ma go'ayo masalada laba suuro ayaa jirta waxay culimmadu yidhaahdeen welibana culamaa'ulmadhab markay masalada sharxayaan waxay u soo dhigeen in muuqaalkan aynu arkayno ee xinnaha weheliya muuqaal nijaasadu ay leedahay inuu meesha ku jiro muuqaal ay nijaasadu leedahay haddii uu ku jiro oo la og yahay maydhigana uu kaga bixi waayo timahan madaxa baad xiiri iska xiir markaad xiirto uun iska maydh timihii gadhka ayaa soo hadhay timihii gadhka waad maydhiyo markuu bixi waayo waad iska tukani laakiin salaaddaa waad soo celin doontaa waa salaad nijaase aad ku tukatay waa dayniyoo markii gadhku isagaa u isa saaraa ma ogtahay uu xaggan ka soo baxa u isa saaraa markuu iska saaro ayaa salaadihii aad tukan jirtay oo dhan lagaa rabaa inaad dib u soo celiso ilan waa nijaas aad ku tukan jirtay waxa weye haddii xinno lagu qoosho wey kaadidaa haddii xinnaha casaankiisa mooye kaadida midabkeegii uuna wehelinaynin oo la odhanayn nijaasadu midab ay lahayd ayaa xinnahan weheliya haddaan la odhanaynin qole waxay yidhahdeen ha la maydho uun qofku markuu maydho oo caadi u maydho u iskaga tukanaya waxna soo celin maayo qowlka labaadna sidaa ayuu u dhigay marka una suura ayna jirin wa min kelbin aygii ay xaggiisa ayaa laga maydhan walow saydahu uwaadhiisiiba ha ahaadee ilaa soddon qowl baa ku jira walow saydahuda wa min kelbin ayga xaggiisa waa laga maydhan walow saydahu uwaadhiisiiba ha ahaadee wa khinsiirin doofaarka xaggiisana waa laga maydhan walfarci faraca xaggiisana waa laga maydhan sabcan toddoba jeer aygii iyo doofaarkii iyo faricii waa siddeeddii suuro ee nijaasa muqallada aynu ku tilmaamaynay ayga garannay doofaarkana garannay faracaasaa lix isla imanayey oo ayga iyo doofaar hadduu ka farcamo labaynu ku hennay inuu doofaarku labka yahay iyo inuu aygu labka yahay inuu hadduu ay iyo iyo dacawo uu ka farcamo labaynu keenaynay inay dacawadu dhadiga tahay iyo inuu aygu dhadiga yahay hadduu doofaar iyo iyo iyo sac uu ka dhex farcamo doofaar iyo sax hadduu ka dhex farcamo laba suuro ayaynu keenaynay inuu doofaarku leb yahay iyo inuu mey'e sucu uu leb yahay halkaa waxaynu ku haynaa siddeed suuro oo loo yaqaano annijaasa almuqallada ayaynu bartaa ku haynaa haddaba siddeeddaa suuraba sabcan toddobaa la maydhi toddoba jeer ha la maydho culimmada madhabka qola toddobadaasay qaatee waana jumhuurta sida loo badan yahy xadiidkaaba caddeeyey qolana saddex bay qaateen qolana marbayba qaateen culimo jirtaa sida imaamu axmed iyo sideed qaadatayna way jiraan oo xadiidkii sideedda sheegayey ee biyaha iyo carrada la kala tirinayey ayay yidhaahdeen waa mar sideedaad oo carro ah toddoba jeer baa la maydhi toddobada jeeree la maydhayo haddii nijaasada aygu ay cayniyo ahayd oo cayn ay lahayd cayniyay ahayd sideeddaa suure horta nijaasa almuqallada ay ka timid cayniye iyo xukmiyaynu ku dhufan sideedda cayniya iyo xukmiyaynu ku dhufan lix iyo toban bay noqon lix iyo tobanka sideedda xukmiyada ii daayo sideedda cayniyada afartii xawaasta ahayd baad ku dhufan waa waxa weeye shay aragtidii iyo dhadhamintii iyo aduu afartii aynu ku dhufanaynay urtii iyo taabashadii iyo aragtidii iyo dhadhamintii afartii baad ku dhufan sideedda sideed markaynu afar ku dhufanno labiyo soddon sideeddii horeynu haddana u geyni afartan suuro ayaa ka soo baxaysa markaa afartankaa suuro ayuu sheekhu yidhi sabcan haddaba lix sideedda xukmiyada xukmiyada sideeddeeda bes toddobadaasuun maydh wax mushkiladii ma jiraan biyuhuna waa lagama maarmaan saa'il ha ku bedelanin carradana waynagayn yidhi afar qowl baa ku jira laakiin madhabku wuxuu u badan yahay in carrada inaan la beddelan karaynin nawowina wuxuu tasxiixiyey in la bedelan karayo ayga uu ku soo arooray waaridku toddoba in la maydho doofaarka iyo faraca nawowi waa diidan yahay laakiin madhabku doofaarka iyo faracaba wuxuu qabaa in la maydhayo ayga markaa afgelintiisa iyo dhareerkiisa ayaa toddobada laga maydhanayaa madhabku wuu haleeshiyey kaadidii iyo qoyaankii iyo wixii kaloo dhan imaamu nawowina wuxuu leeyay waaridka ha lagu gaabsado oo idaa walaqa ama waliqa ayuu xadiidku ahay wuluuqa un ha lagu daayo inta kalena nijaasooyinka kale xeerkoogii ha la geliyo ayuu leeyahay wa min kelbin aygiibaa laga maydhan walow saydahu uwaadhiisiiba ha ahaadee waa tusaalihii walow saydahu uwaadhiisiiba ha noqdo uwaadhu waxa weeyi ayga waxa loo qaybiyaa mid mucallamaa jira oo lagu uwaadhsado ayga haddaba ka mucallamka ee lagu uwaadhsade lagu soo uwaadhsado aygii waa dirtay waa ka markaad qaba tidhaana cararaya markaad joog tidhaana joogaya waadha markuu qabsadana waa ka isagu naftiisa aan u qabanaynin adiga kuu keenaya waxaa jira haddaba wuxuu yidhi sabcan tumsaju ixdaahunna bituraabin sabcan tumsaju ixdaahunna bituraabin bituraabi tayamumin wuxuu sheekhu tilmaamay aygii iyo doofaarkii iyo wixii ka farcamay oo ama saddex ah ama sidaynu arkayno siddeed suuro ah in intaba aynu maydhayno toddobadaa jeer wa min kelbin aygii ayaa laga maydhan walow saydahu uwaadhiisiiba ha noqotee uwaadha waxay ku suureeyeen aygaa mucallamka ah markuu bakayle soo qabto halka uu isagu isagoo uu kuu keenay tusaale ahaan isagoo nool hadduu kuu keeno waad gowracan isagoo meydaha hadduu kuu keenana bismillah baad ku dirtayoo saasaad ku daysan kolkaa ayigaa markuu bakaylaha uu kuu soo qaado halkii uu hayey maxaynu ka yeelaynaa halkii uu ayigani hayey uwaadhan maxaa laga yeelaya aqwaal aad u tiro badan ayaa madhabka ku jira laakiin waxay inoogu iman doontaa baabkii baabusayd xagga dambe ama dabaa'ixda ayuu inoogu keeni doonaa insha allahu tacaala walow saydahu halka halkaa uu aygu hayana ha ahaatee toddoba jeer iska maydh toddoba jeer baa la maydhayaa markaa halkaa qolada culimmada qaar baa qaba lamaba maydhaya intaani waa la goynoo waa la tuuri culimmada qaar baa qaba warmeeye kol haddii ayga laynoo ogolaado inaan ku uwaadhsanno intaa yadhi waa kuu macfiya iska karso karsoun waxa weeye way sheekhu wuxuu ku yidhi walow sayidahu uwaadhiisaana ha ahaatee toddoba jeer iska maydh wakhinsiirin doofaarkiibaa isna laga maydhi xaggiisa walfarci wixii ka farcamay baa laga maydhan xaggooga sabcan toddoba tumsaju waa lagu darayaa ixdaahunna midkood bituraabin caro ayaa bituraabi tayamumin turaabu tayamum baa lagu dari mid ka mida waa in turaabu tayamum lagu daro waa la carraynayo turaabu tayamum baynu ku daraynaa haddaba turaabu tayamumka markaynu nidhaa waxaa turaabu tayamum ama carradii lagu gebagebaysanayay baa lagu dari markaynu nidhaa carradaasi kow waa carro aan mustacmal ahayn mustacmal ma aha carradaasi laba turaabu turaabutayamum markaynu sheegayno carradaasi carre nijaas a ah ma aha turaabka turaabutayamum saas uu leeyahay lama ogolo carre nijaasa ah inaynu ku darno lama ogolo quruuxaan carro lahayn inaynu ku darno lama ogolo sibidh inaynu ku darno waa bituraabi tayamumin turaabu tayamun baa lagu darayaa laalahu turaabkiise turaab kale lagu dari maayo haddii aygu uu dhulka ku kaajo dhulka markuu ku kaajo ama masaajid buu ku kaajay aygii markuu masaajid ku kaajo ama dhul uu ku kaaje hala dahiro la yidhaa imise jeer baa halkaa ha la maydho la odhanayaa waa toddoba jeer toddobadaa jeeree la maydhayo markii toddobaad carre miyaynu ku dari waa carre ee carra ha la carreeyo faa'iide ay soo sida lama garanaya baa la yidhi kol haddii waxa la maydhayaa uu dhul yuhu marka horeba carro ahaa carro kale ha lagu daro waxba ma jirto haddaba roobasha da'aya iyo daadasha maraya meelahan aydu ay mareen way dahirayaan ha odhanin carradii baa ka maqan oo biyaha iyo carro ugu daray ha odhanin iyagaaba carro ahaa oo carro kale uma baahna ayaa la leeyay laa waa sidaa turaabkii turaab kale uma baahnaanayo ayuu sheekhu leeyahay turaabku turaab kale uma baahna halkaa sheekhu wuxuu kaga baxay nijaasada muqalladada ah siddeeddeedii ama afartankeegii suuro ayuu halkaa kaga baxay wuxuu doonayaa inuu haddana ka hadlo nijaasada mutawasita nijaasada mukhafafada la yidhaah inuu inoo tilmaamo sida loo dahirayo wa kafaa waxa ku filan bowla sabiyin ilmo sebi a ah bowlkiisa waxa ku filan ilmaha oo lam yadcam an quudanin rashun rushayn baa ku filan sebi markuu yahay waxaa inaga baxay sabiyinta ninka weyn nin weyn kaadidii ha la rusheeye ma jirtee xadiidkii rasuulka unbaa la qaadanayaa waadaanku shubadii unbaa la qaadanayaa rushayni ma jirto ninkii weynaa iyo qofkii gabadhii weynayd iyo labeebkii weynaa saddexdaba kaadidooda waa la maydhayaa waa nijaasadii mutawasitada ahayd aan ka soo baxnay weeye waxaa inoo soo hadhay saddexda yaryar saddexda yari waa inanka yar iyo inanta yar iyo lebeebka yar saddexda yaryar hadduu wiil yahay ilmaha yari oo caana mooyaane wax kale uuna quudanin quudashadaasi quud ahaan baa loo jeedaa tadaawi ahaan looma jeedo tadaawi ahaan iyo looma jeedo kolkaa haddii xataa tadaawi ahaan wax kale uu u cunay dhibaato ma leh oo ilmaha yar timirta yaree dhengelaxa loo geliyo markuu dhasho wax mushkilada ma leh haddii aynu sidaa u aragno ilmahaa yar ee caanaha hooyadii mooyaane ama caano oo dhan ama caanaha hooyadii ha noqdaan ama caano kale ha noqdaan caano uun ilmahaa yaree jaqa hadduu kugu kaajo rushayn baa ku filan ayuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam ficlan wayna dhacdayoo nebi maxamed buu ilmo ku kaajay kadibna rasuulku ma maydhine waa rusheeyey intaasoo jeer bay welibana takarur baa dhacay wa kafaa waxa ku filan bowla sabiyin sabi bowlkii bowladaasi waxay saaraysaa qaa'idkii bowl sabiga qaa'idka sabiga lama rusheeyo waa la maydhi sabiyin markuu yidhina labaa baxay sabiyadda iyo iyo khunfihii baa baxay khunfaha isaga sabi gabadha dumarkaa la haleeshiyey ilmaha yaree inanta ah ee inankan la da'da ah kaadideeda ha la rusheeyo iyada lama odhanayo la rushayn maaye caadi baa loo maydhi inanta xadiidkii rasuulka ayay ku caddahay sala allahu calayhi wasalam uu nebigu ku tilmaamayey yugsalu min bawli ljaariya wa yurashu min bawli lghulaami gabadhana kaadideeda waa la yska maydhi inankana kaadidiisa waa la rushayni lisharci cilalun laa yaclamuhu ila allah maxaa loogu loo kala duway ha odhanin oo inankana ha la rusheeyo loo yidhi inantana ha la maydho maxaa loo yidhi ha odhan shareecadeennu cilal bay leedahay ilaahay og yahay ragga qaar waxay yidhahdeen cilalku annaga way noo muuqdaanba inanka iyo inanta waxa loo kala duway way noo muuqdaan waxa weeyaan inantu waa gabadhoo waa cawra oo ama ha yaraata ama yayna yaraanin ilmuhu markuu yar yahay dee waxba inaan in badan mare loo xidhin baa la arkaa ama reeruba inay iska dan yar yihiin baa la arkaa kolka qofka weynee sharafta lihi inantaa haba yaraatee inuu qaatu ku dhiirada ma aha laakiin inanka ha iska qaawanaadee waa la qaadaa kolka waxaa la yidhi waxa kala badan xagga qaadidda ayay ku kala badan yihiin kol hadday qaadiddii ku kala bateen waa la fudaydiyey kii aadka loo qaadayee wiilka ahaa ayaa la yidhi yurashu culimmada qaar waxay yidhahdeen xikmaddu taa uun ma ahe waxa weeye kaadida inanka iyo kaadida inantu way kala adag yihiin kolka kaadida inantu aad bay uga adag tahay haddii la baadho waa laba kaadi oo laakiin aad u kala adag ta inantu maydhi bay u baahan tahay ta wiilkuna maydhi uma baahna oo adayg baa ku jira baa la yidhi haddii la baadho la ogaan karo culimmada qaar waxay yidhaahdeen maya e inanku markuu qaan gaadhayo waxa ibtan ay kaadidu ka soo baxda ka soo baxa waa shay daahira waa meni menidana daahir baynu ku soo sheegnay inantu markay qaangaadhaysana waxa xagga hore ka soo baxay ku qaangaadhaa waa shay nijaasa oo dhiiggii caadada ah dhiig baa ka soo baxa waa caado haddaba halkan waxaa maraa kala duwane oo midna daahir baa mara midna nijaas baa marta inanta ha la maydho inankana aayarun ha la rusheeyo haddaad ku gaabsato lisharci cilalun laa yaclamuhu ila allah waxba dhibaata kuma jirto waad aragtaayo adiga maydh baa lagu yidhi inantana inankana iska rushee khunsahana waa la haleeshiiyey wa kafaa ku filan bowla sabiyin sabiga bowlkiisa waxa ku filan sabiga oo lam yadcam aan waxba quudanin rashun rushayn baa ku filan waa la rushaynayaa uun daahir bay sidaa ku noqon halkaa waxa inagaga dhammaaday nijaasooyinka sidii laga yeelayey saddexda nijaaso sidii laga yeelayey nijaasadu hadday muqalladada tahay iyo nijaasadu hadday mutawasitada tahay iyo nijaasadu hadday mukhafafada tahay saddexdaba sidii loo dahirayey baynu bartaa kaga baxnay saddexdaba biyaa ka baxa saddexda nijaaso intaba eh, eh, mutawasidada eh, mukhafafada iska daa mukhafafada waa la rusheeyey labada kale biyaha ka baxaya biyaha ka baxaya ma nijaas baa mise nijaas maaha haddaynu muqalladada ku horayno nijaasada muqalladada ah haddaan ku horray shan iyo afartanka suuro biyaha dareera dee toddoba jeer baa la maydhayay muqalladada toddobada jeer waa toddoba jeer oo kala duduwan ka soo qaado toddoba jeer oo kala madax bannaan baynu ka soo qaadannay markii koowaad baa la maydhay biyaha ka baxay markii labaad baa la maydhay biyaha ka baxay markii saddexaad baa la maydhay biyaha ka baxay markii afraad baa la maydhay biyaha ka baxay ilaa marka toddobaad inta la maydhayo nijaasada muqalladada ah maxaa laga yeelayaa biyaha ka baxaya saddex qowl baa culimmada madhabka ugu sugan saddex qowl qowl waa qowlka muctamadka ah ee la qaadanayo la ictimaadayo labada kalena waa aqwaal jirta saddexda qowl ee ku sugan qowl wuxuu leeyahay nijaa biyahaas dareeray gebi ahaan waa daahir toddobada jeerba toddobada jeerba biyaha ka soo baxa waa daahir buu qowl qabaa qowlkaa inaynu iska ilownaa inoo fiican ma aha qowl aad loo yaqaan toddobadaba biyaha soo baxa daahir baynu ku xukumaynaabay bay qolo yidhaahdeen qolana qoladaasi ka soo hor jeedaanoo waxay yidhaahdeen toddobadaba biyaha shayga lagu maydhayo ee muqalladada lagu maydhayo toddobada jeerba biyaha soo baxaa toddobadaba waa nijaas bay yidhaahdeen labada qowlba ma aha laba qowloo muctamada waxa weeye lixda hore lixda hore biyaha soo baxaa waa nijaas xabadda toddobaad ee u dambaysa biyaha soo baxaana waa daahir xabaddaa u dambaysa ee mag biyaha soo baxa ayaa daahira lixdii ka horreeyey waayo marka koowaad qolada le biyaha soo baxaa daahira dee biyi markay daahir noqdeen halkay soo mareenna waa daahir in la yidhaah weeyi sow kan weli lagu leeyahay toddobadii maadan gaadhsiinin biyaha marka toddobaad madhabku siduu u badan yahay marka toddobaad unbay biyuhu daahir yihiin lixda ka horreeyaba biyuhu nijaaso weeyaan hadday biyahaasi kugu duulaan maxaa la yeeli see loola tacaamuli biyahaasi hadday kugu duulaan adoo aygii iska maydhaya markii koowaad baad maydhay biyihii marka koowaad ad ku maydhay ayaa qofkii kuugu shushubayay ku duulay intay halkan ku dhaceen bay ay ka duuleen halkan ku dhaceen waa markii koowaad ayay ka duuleen maxaa la samaynaya qola waxay yidhaahdeen biyahaa kugu duulay aynu ula tacaamulno sida nijaaso keliya oo marun ha la maydho qolona waxay yidhaahdeen maye waa sida madhabku u badan yahaye biyahaa ka ka duulay ha la eego inta maydhi ee u dhiman inta maydhi ee u dhiman unbaa la eegayaa kolka haddii markii koowaad biyuhu ay ka soo duulaanay adiga kugu duulaan imise jeer baa dhinnaa oo maydhigii toddobada ah maxaa dhinnaa lix jeer buu ninkaasi maydhani haddii marka labaad biyuhu ay ka duulaan imise jeer baa dhiman shan jeer buu maydhan hadduu marka lixaad biyuhu ay ka duulaanna waa marun baa dhimane mar buu maydhan kolka waxaa la eegayaa meeshoo la carreeyey oo carre lagu maydhay hadday biyuhu ka soo duulaan adigu carrayn maysid markaad maydhanaysid meeshoon la carraynin hadday biyuhu ka duulaan ay kugu duulaanna adiguna waad carrayn ilan carradii baa u dhinayde kolka inta kuu dhiman in carradii ay wehelinayso ayay noqonayaan waka ka maqsuulin maqsuulka oo kale weeye maqsuulku waa shayga la maydhayo waka sawbin maro oo kale weeye marada oo maqsuulin la maydhayo khusaalatun khusaaladii uskagii shaygaa uskaga ah dahaaradiisa iyo najaasadiisu marada ay ka baxeen bay la xukun tahay kolkaa maradani hadday maro daahira noqoto biyihii ka dareerayna daahiriga iga dhe maradani hadday maro nijaasa noqoto markaad hadda eegtay biyuhu ka baxaan biyii ka baxayna nijaasiga dhe saasuu ku yidhi laba shardi baa laakiin lagu xidhaya wa ka maqsuulin maqsuul oo kale weeye khusaalatun khusaaladii iyo wixii shayga lagu maydhay khusaalada oo lam tatakayar aan doorsoomin khusaaladu hadday doorsoontay urayso ama dhiig baa laga oo midabkii dhiigga ay leedahay dee weli waa nijaaso way doorsoontay taasi xukunba male daahirba noqon mayso lam tatakayar baa lagu yidhi walam tafqul haddana aan cuslaanin walam tahqul macnaheeguna waxa weeye haddii masalan hal litir aynu biyaha ku maydhanayno biyaha nijaasada lagu maydhay hal litir bay ahayd halkii litir ee lagu shubay waa la qiyaasayaa waxaad odhanaysaa tugaal baan maydhayaye hal litir muxuu ka cabbayaa markuu engegan yahay waad qiyaasaysaa waxaad odhanaysaa hal litir marka mare engegan lagu shubo biyo cushur meelaha litirkoo toban loo qaybiyey meel tobnaad buu biyaha cabbayaa waxaad odhanaysaa maxaa soo baxaya wixii soo baxayeyna waad miisaamaysaa ood eegeysaa haddaba haddii cushur aynu nidhaahno biyihii cushur buu lit ayuu cabay waxaa la doonayay inta soo baxdaa inay noqoto litir toban loo qaybiyey sagaalkii iyo xabadii soo hadhay oo tia tiscatulacshaarkeegii tiscatulacshaar intaa ilan bay maradii cabteeye waa haddii uskaguna jirin oo wax kaloo soo raacaya una jirin haddii biyihii intaa ay ka badnaadaan oo hal litir iyo badh iyagoo alla arko markay soo baxaan waxaa la odhanayaa waxa biiriyey waa nijaaso meeshani waa nijaasa haddaba ilamulam tadqul bu yidhi yayna cuslaanine biyuhu markay ka baxaan marada yowna doorsoomin midab ahaan iyo dhadhan ahaan iyo ur ahaanba yayna u doorsoomin markay daahir noqonayaan ko haddana yayna fara badanin oo intii meesha ay ahaayeen marka hore ilin waa la qiyaasay intaa lagu maydhine yayna intiina ka badanin ama yayna intii la egaanin oo dee intay maradu cabtay yayna dheeraanin fiqalkaasina yuuna ku imanin marada lagu maydhay ayay la xeer yihiin labadaa shardi marka la helo haddii maradaa dahaaradeeda aan xukunno biyaha dahaaradoodii baynu xukumi haddii maradaa nijaasnimadeeda aan xukunno biyahana nijaasnimadoodii baynu xukumi wa ka maqsuulin maqsuulkii oo kale weeye kii la maydhay oo kale weeyi khusaalatun khusaaladii iyo uskagii oo lam tatakayar aan doorsoomin walam tahqul ana cuslaanin insha sha allahu tacaala casharkeenni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam